بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باب القول في حقيقة رواية وما يتصل به فباب يهي القول إن لقى هدلو في حقيقة حقيقة رواية في حقيقة رواية رواية حقيقة البحانة دي waxay tahay iyo ma يتصل wuxuu la xiriirsanahay bihi qowlka saa in la yiraahdo noqonaysaa ayib لأنه bihdan xagee loo celina وما يتصل به hadii riwaayadda la yirahdana dee madkuurkan bay noqonaysaa fii xaqiiqati riwaayati ma yataصilu bihi biriwaaya oo bimacnaa markaas almadkuur in la yiraahdo waa dhici kartaa laakiin amir ahaan in qowlka loogu celiyo saasaad muddaa inay tahay qaabkan sheekh markuu kaga hadli doona suu sheegay riwaayada iyo uruqu taxamul uruqu ladaa iyo waxyaalo la xiriira oo badan ayuu kabuu taaban doonaa insha allah waa baabka maxaa la yiraahdaa ii sheegay xoogaa culus waan isu dageynaa insha allahu taala intaan fududayn karno inaan fududayno dhamayno maanta wuxuu yihi sheekhu waliktiyaaru sida la doortay alikhtiyaar sida la doortay waxaa weeye fiican fi riwaayati markaad wax warinayso an yarwiya alkhabara xadiiskii waa inuu wariyo bilafdihi bilafdi ay lafdi nebiy calayh isalaatu wasalaam sidii saxaabiga iyo nebigu calayh salatu wasalam looga soo guuriyo lafdigiisa inaad ku warsow oodan macno aadin bilafdihi ay lafdi khabar khabarka lafdigii nebiga alay sl inaad ku warsow maxaa saa loo yeelhayaa maxaa daliil u ah liqowlihi sal اllahu alayh wasalam ila qowlkiisa ahaa nadara allaahu allaha nuuriyo oo ifiyo wey albasahu llahu nuuran ilaahay ha nuuriyo ha ifiyo imraan qof ilaahay ha nuuriyo weeye samica maqlay maqaalatii aniga warkayga maqlay iyo xadiiskayga iyo sunnadayda maqlay fawacaaha oo xifdiyey weye fawacaaha xifdiyey macnaha xifdi alfaad oo xifdil maxaa la yihahdaa macaani ayaa laga wadaa fawacaaha xifdiyey oo alfaadiina xifdiyey wey uma intaas kabacdina addaaha gutay weye anaga nooma shidna lakin waa qasab uma addaaha gutay weeye maqaaladii uma addaahi adda maqaala maqaaladiio khabarkiibu gutay weye kamaa samica siduu u maqlay sidii u maqlaybu ugudba waxbaana kama bedelin waxba kuma darin waxba kama nusqaanin addaaha kamaa samicaha amaano cilmiya faruba xaamilin faruba in la shido saas sax faruba waxaa badan weeye inaan taktiir aan ka cabirno ayaa fiican taqliil labada waa laga fasira lakin tagsiir baan iska horayna faruba waxaa badan weeye xaamila fiqin mid maxaa leeya fiqi xambaarsan ah, meeshaas eh, xadiiskan eh, ninka la yihaa shiraazi eh, kutubta qaarkood nusakha qaarkood hadda halkan sida noogu qoran kuma qorna sida nusa qaarkood qoran waxay sida asalka ahayd oo ahayd faruba xaamilin fiqin hayra faqiih marka hayra faqiih ba halkaa ka maqan faruba xaamilin fiqhin fiqigu xambaarsan yahay weeye oo sunnadii iyo axaadiistiibu wataa wey sunan iyo saxiixayn iyo kutub iyo cilmibu iska wataa wey hayra faqiihin laakiin fiqi ma yaqaan si loo istimbaaday si wax loogala soo baxay si loo maxaa la yidhaahdaa sarifo ma yaqaan wuxuu le aniga waxay kunkun weeye nin haiga sarin haiga sarifina anigu toban kunaad baan haystaa iga leexda <laughs> toban kunaad baan haystaa iga leexda buu leeyahay ama toban boqolaad baan haystaa sida qoshinku wax xisaabsan soo mara toban boqolaad baan haystaa hawshaas ku leeyahay marka hayr faqiih wey wuxuu maxaa la yidhaahdaa xaamilin marka wey xaamilin wuxuu fiqigu u wadaa wey xambaarayo riwaayadka saasa ku qoran xaamilin ilaa man huwa afqahu minhu fiqigi waa hayru faqiih xaamilin wuxuu fiqi fiqigu u wadaa oo u geynahayaa ilaa man huwa afqahu minhu mid ka faham badan ah, markuu nin buu u dad buu akrinaya cilmigi waa laga qaadanaya isagu intiisa yarta ah yuu qac ka siinaya waxaaba soo baxaya weeye nin ilaahay subxaana wa tacaala miskax iyo caqli iyo fiqi iyo fahan ilahay subxana wa tacala siibaa soo baxayo daayib lannu ilahay subxaana wa tacaala ummadda kuma simin caqliga iyo garashada iyo garaadkooda ayib marka xadiiskaas de waa xadiis saxiixa wey xadiis saxiixa wey fain eh, awrada fain awrada hadduu soo arooriyo wey raawigu fain awrada raawi alriwaayat riwaayada hadduu soo arooriyo bilmacnaa macnaa hadduu ku arooriyo oo lafdigii kasoo ka leexdo ila waxaa lagu yidhi walikhtiyaar fi riwaayati an yarwiya alkhabr bilafdi soo maaha fain awrada hadduu soo arooriyo eh, nusa kale kitaabka waxaa ku qoran fain araada saanaana fiican nusa kale dhowr nuso waxaa ku qoran fain araada hadduu la doono ariwaayata bilmacna hadduu la doono nadarta marka riwaayadda haduu la doono lakin waxa ka fiican in la yirahdo sidaata noo qor la yirahdo fain awrada ee awrada raawi raawigu waxuu soo arooriyo oo ku keena alriwaayata khabarkii wuxuu ku keenay weeye bilmacnaa macnu ku wariyo sidii laftigii nebi maxamed alay slam muusa isticmaaleen laakiin macnihii guud unbuu ilaaliye macnihi guud ayuu ilaadiyay nadarta waad fiirinaysaa wey i nadar tafsiil baa ku jira iska fiir wey fain kaana hadduu yahay oo waxaa la fiirinaya qofkaan macnaha wax ku warinayaan fiirinaynaa qofkaas baan fiirinaynaa wey fain kaana hadduu yahay miman duun laa yacrifu aan garanaynin macna axadiis macnaha xadiiska uma garanahayaba lam yejus ma banaan mid cajamiya waxaa la yidhaha marka xoogaha luqadda carabiga alyacni bay iska tahay marka wixiiba marka waxaa la yidhaahdaa iska sooxeeyey marka laga yeeli maayo macnihiba ma garanhayo macnihiba ma garanhayo fain kaana miman laa yacrifu macna alxadiid lam yajus ma banaana weeye hawshaa uma banaano liannahu maxaa yeelay liannahu asagu ama liannahu amar iyo shani laa yu'manu aamin laga noqon mahayo an yuqayira inuu dooriyo oo haleeyo bedelo macna alxadiidi macna xadiiska inuu bedelo meelaan shidnay inuu noo shido meel aan hale tawkiisan inoo ta'kiidiyo kelimaadkii maxaa leeyahay kelimaad waxaa jira isku macno ah xagga guud laakiin kala xeel markaad tiraahdo tusaale ahaan waa xeeldheerida haddaad tiraahdo shekhislam tui kitab xuley la yihaahdo shaaribun masluub calaa shaatima rasuul subkina wuxuu leeyahay sayfun masluul calaa shaatima rasuul yaa xeel marka labada kelimo saarib huwa sayf wa sayf huwa saarib laakiin yaa xeel labada kitaab labada macne isma dhow qof kasta luga fahmaya u garanaya shekh islaam ibnu teymiya waxaa wey ka xidheeri kitaabkiisu lannahu saarim waxaa la yidhaahdaa huwa sayf maca anahu qaaicun bataaru qacahu waxaa waa xiirxiirahaya ballanka ilahi wuxuu ku dhacanahe waa kala faniininaya laakiin qad takuunu sayfu sayfan walaa taqdac alaysa kadalika saawir inay tahay aan waxba karin maantuna meesha gaw gaw gaw aad kusa markas mar gacanta biyu kaa galaan baa laga yaabo waad fahanteen meelaha tusaalaha marka isma dhow laba kelima inay isku macnaha isku kala gedshaa laga yaaba laakiin xagga xaqiiqada iyo macnaha iyo balaaqada waxay wataan aad ay u kala xeldheer ah, marka tusaalahaas baa <laughs> igu soo dhaco alxamdulilah aad bay u kala duwan ayib marka waa in kaana hadduu yahay de kitaabkaas iyo hadda subka qoristiisana <laughs> hadda maanta waqti maayo waa isaga tegaya ayib laakiin wuxuu u eg yahay subka kitaabkiisu ee kitaab loo qoray maxaa la yidhaahdaa munaawa ah munaawa ah macnaha colaytan iyo maxaa la yidhahdaa xinif iyo meesha maxaa la yidhaha adiguna buuxe soona waxay tidhahdaa waa la hadlay looma hadlee hadal dhiman baa loo hadlaa hadal dhiman inaad u hadasho marka dalika oo abarka dalika khabarka ad u fain kaana dalika fii khabari muxtamil hadduu yahay kabar muxtamil ama muxtamal labadaba waan soo marna badan baan soo marna muxtamal ama muxtamil wuu xambaaraya ama waa lagu xambaari karaa ayb kabar muxtamil hadduu yahay oo maxaa laga wadaa waa kabar mushkila oo macaani badan baa ka suurtagalow kabarka waa muxtamila wujuuh badan buu ixtimaala macnahaasu ixtimaala kaasuu ixtimaala mujmilka aan soo marnay oo kaloo macnaya waa mushkil weyn maadaama mushkil macnihiis usan cadayn lam yajis ma banaana an yarwiya inuu khabarkii ku wariyo bilmacna macna ku wariya laga yeeli maayo mana banaano an laftig maadaama mushtarag iyo mujmal yaho mushkil yahay wuxuu u baahan yahay sidiisaa in lagu keeno laguna fiiriyo lagu fiiriyo u baahan yahay lakin inaad tira macno kalen kugu bedelahaya maya lama yeelhayo wuxuu ku yidhi liannahu maxaa dhacay liannahu asagu rubamaa waxaa la arkaa naqala inuu soo raro lafdi khabarka inuu soo raro bilafdin lafdi inuu ku soo raro iyo kelimad oo laa yuaddii lafdigaasoo laa yuaddii aan gudanaynin muraada rasuuli sal allahu alay wasalam nebi maxamed muraadkii ujeeddadii uu ka lahaa lafdigan markuu ka hadlaayey macno aan oofinaynin oon buuxinaynin inuu kusoo rara laga yaabaa hada aa rubama waxaa la arkaa naqala inuu soo raro khabarka kusoo raro bilafdin inuu kusoo raro kelimad laa yuaddii aan gudanaynin muraada rasuuli sal allahu alayh wasalam oo falaa yajuus uma banaana markaa isaga an yatasarafa inuu ku dhaqmo oo ku shaqeeyo fiih fi khabar khabarka inuu ku tasarufo oo yihaahdo macnaan ku warinaya waxbaan ka goynaya waxbaan waxaynaya anaa qiyaasahaya nebi maxamed alay slam saas u hadlay marka sidii baan dhaha inuu yidhah maya laga yeeli maayo leannu inuu wax bedelay oo nebi maxamed nebi maxamed alay sala la soco waxaa weeye waa min afsax innaas kadalika acطaahu llahu caza wajalla jawaamic alkelim marka kelimad jaamica oo nebi maxamed alay sala ku hadlay baa waxaa leeda anaa tacbiirinayo adigu maanta mogta jaamacadaad ku jirta ustaadku intuu soo galo oo kursiga iska fariisto ama ciwaan sabuurda ku qorayu iska hadlaya kabacdi waxbaa iska qoranaysa adgu macnaha guud oo qorahay baad adugu wax khulaasaysan ood qoranaysa kabacdi imtixaan baad gelaysa qofka taalibkaana saasa u fudud oo isaga dhib yarow adu kuma qasmin maadaamaad wax baranayso wadaad kelimaadkiisa inaad xifdida ama waxaysu kuma qasmin lakin inaad wax taxbiiriso oo adugu hadh wax qoran karta way muhiimadu xadiisku marka taa waa ka duwan yahay xadiisku wuxuu ku socdaa jawaamic ilkelim ku socdaa wy balaaqu ku socdaa wy waa waxyi marka waa ka duwan yahay marka falaa yajuusu an yatasarafa fiih inuu ku tasarufo oo isagu gedgediyo hadba dhinac u waxeeyo ku dhaqmo oo yidha saan dhahay ma banaana wain kaana khabaran ظaahiran khabar iyo xadiiska daahira hadduu ya macnihiisu waadix yahay ama daahirkii caadigahan soo marnay uu yahay oo yaxtamil maxaa la yidhaahdaa macnada daahirku a ah, maxna kaana ah, ixtimaali kara ama nasba uu yahay fafiihi wajhaan laba waj baa ku sugan macnuu hadduu daahir yahay waadix yahay la fahmaayo mufasir yahay kalaamku iska cad yahay waxaa ku jirta laba wejiba anaga shaaficiyada ka leenahay wejina waad garanaysaa min asxaabina waxaa ka mida man qaala yidhi laa yajuusu ma banaana bataatanba maba ogolin bayna macna in xadiis lagu wariyo diidnay anagu warkaasiga waa diidnay lianna maxaa dhacay liannahu rubama waxaa la arkaa kaana inuu ahaado atacabudu midka la isku adoonsaday bilafdi ah, rubama kaana atacabudu fiihi baa riwaayad maxaa le nuska qaarkood ku qoran nuska qaarkood saasaa ku qoran liannahu waxaa laga yaabaa lafdigan asaga rubamaanu lafdigu rubamaa waxaa la arkaa kaana inuu ahaado atacabudu midka laysku adoonsaday bilafdi inuu lafdiga laftiisa yahay baa laga yaaba laftigiisaa loo jeedaa waxna kama bedeli kari ka takbiirati salaa salaada takbiirteedoo kale salaada takbiirta eh, soomaaliya maku geli kartaa allaa weyn maku geli kartaa maku bedeli kartaa ma dhihi kartaa carabiba ka dhigo maxaa ma dhihi kartaa allahu alcadiim ma ohan kartaa allahu acdam ma ohan kartaa allahu afdalu ma ohan kartaa sida bacd culamaa laga soo raray ayb galkacyaha waa waagi kacaankii iyo uh, meelaha shuuciga inta ka yimid bu xoogaa markii hore de shuucibu iska salaada waa la diidanaa markii dambe xoogaa salaad bilaabo markuu nairoban ku arko isagoo oday ah markaasu wuxuu yihi salaad baan gelaya markaas waa wuuu yii salaad duhur baa rabaa in la galo moogta marka naweytu maxaa la yirahda arbaca ragcatin hawla la duhur adaan waxbaa la rabin waxaasoo ka leex carabigu ka leexay marka wuxuu yihi waa afar forarsi bu afar weeye bu harkii baa harkii baa la samaynayaa bu allaa weyn buu ka bilaaba hawsha halkaas ku wada hawsha ma garanaysaa mustafa kamaal ataturk ataturk soo ma garanaysa turkiya oo luuqadda carabiga in la bedelo yuu maxaa la yidhaahdaa yuu sameeyey yuu sameeyey ayib marka maxaad kaaso kale maxaad dhihi lahayd kale shaytaan wayka isaga nayraba ku arki jira isagoo shay oo oday ah yaan ku arka ayib oo wax macno la xataa iska bedeli aan la arag marka wuu tuktukanaya maoge laakiin diinta iyo shareecada iyo nebi maxamed iyo wuxuu ka aaminsan yahay weli siduu qariban yahay ah, caruur miduu dhalo caruurtis ka mid ahna nebigu caayay gaarilan kuli marka hadde balaaya balaaya dhashaa moogta aan ka socdo min asxaabina waxaa ka mid ah man qaala yidhi laa yajuus ma banaano weeye oo in laftigii maxaa la yidhaha macna xadiiska lagu wariyo liannahu rubama waxaa la arkaa kaana tacabudu inuu midka laysku addoonsaday uu yahay bilafdi lafdiga in laysku addoonsaday ka takbiirati salaa nusa qaarna waxaa ku qoran takbiira ku qoran saasaana fiican لأنه ربama kaana تacabud midka laisku adoonsaday bilafdi lafdiga inuu ahaado weye ka takbiir الصalاة salaada maa takbiirteedo kale takbirada lgu daran wam marka qol halkaas waxay hin war lafdigan asaga ah allahu akbar waxba laguma bedeli karo لأnه allahu akbarta hadda kor mreejo umalaynaya allahu akbartaanu afcala tafdiil alla waa weyn yahay maxaa la yiha waxyaalo kale waaweynna ma ah wey la soco afcala tafdiil huna baabkeed ma shaqaynayso alla subxaanaه wa tacaala waxaa weeye acdamu min kuli shay acdamu min kuli shay la soco waani midka labaad waxa weye anahu yajuus waa anahu amar yeeshaana yajuus waa banaanya hawsha ayadaa in macna khabarka lagu beriyo waa banaanta wahuwa adharu waa sida muuqashada badan weeye halka loo badan yahay waa saa khabarka in macna lagu weriyo liannahu maxaa dhacay liannahu asagu khabarku yu-addi wuxuu gudanayaa macnaahu wey ama liannahu amar iyo shacnu liannahu amar iyo tacliilka macnaha nimankaas daliilkooda wey liannahu amar iyo shacni yu-addi wuxuu gudanayaa weeye macnaahu macnihii gudahe anahu lafdigu lanahu lafdigu lafdiga lagu bedelayo oo macnaha ah lanahu lafdiga oo macnaha lagu bedelayo yuaddi wuxuu gudanaya oo maaa oofsanaya macnaahu macna khabar buu oofsanaya khabarka nabi maxamed macniis buu oofsanaya wey alfaad waa kala duwanaatay faqaama waa istaagay oo waa fariistay weeye waa qotonsaday maqaamahu ee maqaama khabarkii u istaagaya maqaamkii khabarku lahaa halkiibu ku istaagahaya marka wax dhib male ayay nimankaa dheheen waa dhinaca loo badan yahay meesha waa meesha loo badan yahay waan suu sheegay adharka sida loo badan saas wey walihaada sidaa daraaddeed baa ruwiya laga wariyey can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam ruwiyadan hadda shiraas uu ku socdo wa calaa baabihi oo ah inuu khabarku daciif yahay huna halkan una yiri walihaada ruwiya ee waa inuu khabarku daciif yahay weeye maaha kuwii saxiixaynka uu ku jiro waa ruwiya lalahaa u qaadan kan laakin waa daciifu walihaada ruwiya can الnabiy sal ه sl nabig laga wariy annahu qaala nebigu inuu yidhi idaa asabta haddaad asiibto qof buu la hadlayay idaa asabta haddaad asiibto almacna falaa ba'sa wax dhiba male wax dhiba male xadiiska hoosde waa asaga ku qoran hada xadiis akhrajahu طabaraaniyu fii mucjamihi اlkabiir ku wariyey can yacquub ibn cabdillaah ibn sulaymaan ibn ukaymata alleythi can abihi can jaddi qaala qultu ya rasuul اllah inii asmacu minka xadiiثa laa astaiic an uadiyahu kama asmacu minka maxaa le yaziidu xarfan aw yanqusu xarfan faqaala idaa lam tuxilu xaraama ow tuxarimu xalaala wa asabta almacnaa falaa ba'sa saas xadiisku meesha kugu qoran marka xadiiska isaga saxadiisa waxaa saxiixa inuu xadiiska daciif yahayo xadiiska waxa maxaa la yidhaahdaa ii sheeg saxiixiyey ma jiro anugu ma arag culimmadan kole ma soo guurin lakin waxa la isku hayaa mawduucba xadiis mawduuc camiya oo mukhtaliqoo la sameeyey mise waa xadiis daciifa waxaa loo badan yahay suyuud iyo rag aada musalax xataa ka hadla ninka sakhaawi iyo iyo keyrkoodba jusaqani maaa la yihahda alabaatil walmanaakiir waseexa walmashaahir iyo ha la yihahda kayrkoodba waxay leeyihiin mujawsi mawduucaad ku keena aduu ragna mawduucna ay xukumeen ragna waxay dhaheen waa daciif inuu daciifka yahaana badan uusan mawduuc gaarsanayn saasaa ah xoog badan marka xadiis daciifa ayb leannu nas buuba ku ahaan lahaa nas buuba ku ahaan laha masalada haddii maxaa la yihahda doodba kama taagnaateenba marka xadiiska xadiis daciifa laakiin almuhim macnaha guud oo khabarka in haddaan macnaha waxba laga bedelaynin oo qofkan macnaha uu yaqaano luqa carabiya uu garanayo khabarka uu garanahayo waxaa weeye macnuhuna macnihii gudanahayo in la samayn karo aya ma oog badan inaan wariyaan rabaa hadba qayma ka goosan kara hadba baabba qayma ge xadiis axkaam badan wata qaar baa salaad qusaysa qaar baa jihaad qusaysa qaar baa tahaaro qusaysa qaar baa waxay birri waalidayn xadiiska hawlihii ku yimid oo dheeraa ma kala googoosan kara taas hadda laga hadlaya wuxuu ku walawla awla iyo ikhtiyaar walikhtiyaar fi riwaayad suu soo yiri iyo walawla siduu riwaayad isku macnay walawla sida haboon ikhtiyaarku waxaa weeye an yarwiya inuu wari weeye raawigu alxadiia xadiiska waa inuu wariyo bitamaamihi asagoo dhammaystiran war xadiiska asagoo dhammaystiran oo axkaamtiisii oo dhan wata hal mar noo sheeg wey saasaa awlaa saasaa fiican oo sax wey fain rawaa hadduu wariyo wey albacda xadiiskii qaybo ka mida bacda waa soo sheegay in badan inay daciifta in aliflaam la geliyo fain rawa albacda calىa qowli man qof qowlkii iyo madhabkii haddaan ku soconno yaquulu oranayey ina nakla xadii xadiidka in lagu soo naqliyo bilmacna macna in lagu soo naqliyo laa yajuus cidku oranaysay ma ogolo taa labadii madhabo de haddaan soo marnay oo qola ay ku dhaheen ma ogolin min asxaabina man qaala laa yajuus qoladaas waxaa weye waxay ku ma banaana sidays u banaaneen macna in lagu soo roro xadiidka kadalika xadiiska in la kala googoosto oo la wasadeeyo laa yajuus qolada iyagaaba ama calىa qowli eh, man qaala qofkii yidhi ina dalika jaaizun oo de aani anahu yajuusu whuwa athar uu ku soo yiri eh, faqad ikhtalafuu fi hada kaa waa isku khilaafeen labada ayagaa isku maanaafay qoladii yidhi khabarka macno waa lagu warin karaa markii loo yimir xadiis ma la googoosan karaa waxay dhaheen ikhtalafnaa calaa madhabayn laba madhab baan isku khilaafnay faqad ikhtalafuu fi hada hawsha waa isku khilaafeen oo ah xadiiska maal bilmacali qaar ma la goosan qaarna ma laga tegi karaa fa minhu waxaa ka mida ah man qaala yidhi in kaana haduu yahay ad naa in kaana raawigu haduu yahay ad naqala mid soo raray daaka kaas oo khabarka ah khabarkii xadiisku soo rara huwa asaga ayaa soo raray aw hayruhu baa soo raray bitamaamihi bitamaam khabar khabarka dhamaystiran buu soo rara maratan mar buu soo raray jaaza waa banaan tahay weeye an yanqula inuu guuriyo oo raro albacda qayb weeye haddii khabarka asagu umar soo guuriyo asagoo dhamaystiran baa baab ku qorto tusaale ahaan baabu ahaara waxaad dhigtay asagoo dhammaystiran kabacdi markaad baabka kitaabu ahaara dhigtay ama aad meel ku wariso kitaabku uu qoran yahay yaad kabacdi iska googoorsatay limaada laanna meel bay igu yaalaa wey waan aqaana meeshaas igu yaala hadda qayba ka soo qaadanaya xadiiski marka haddaan u bahdana asagoo dhammaystir u noqdo oo noqonahaya ciddin rabana waa akrinaya ama adigu maadan samayn laakiin culimo kalaa sameeyey oo kutub u qoray waadna og tahay taasuu ku yidhi hawshaas ka hadla innaqala alxadiisa cafan faminhu waxaa ka mida man qaala yidhi in kaana hadduu yahay raawi qad naqala wuu sooray daalka oo khabarkaa huwa asagaa soo raray wax werinahaya aw ayruhu oo ayrkiisa culimo kalaa soo raray bitamaamihi ay tamaam akhabar wxadii buu saa ku soo raray maratan marbaa saa lagu soo raro meel buu ku qoranya jaaza waa banaantah an yanqula bacda inuu qayb goosto waa banaantah oo iska wasladaysto wain lam yakun hadduusan ahayn qad naqala mid soo raray hadduusan ahayn daaka oo khabarka iyo xadiiska mid soo raray bitamaamihi de weeye hadduusan ahayn laa huwa asagu ma soo rarin walaa ayru ayrkiisna ma soo rarin lama jusmu banaano bay ku dhn qoladaas hadduusan asagu khabarka uusan mar waktigiisa ka mida uusan asagoo dhammaystiran soo wada rarin oo werinoo meel ku qoran ama culimo kale oo soo wada rarto wada qorto meel ku qorta aysan jirin ma banaano wey sababto maxaa weeye lannu xadiiska qaybtiisa kale waa lumaysaa wey dad qayb ka soo goosato qaybt kale adigu aadan qorin wadaad kalena qorin taa macnaheed waxaa weeye xadiiska intiisa kale waa lumaysaa wey baadi abaade bay noqonaysaa lamana ogolow wa minhu waxaa ka mida man baa ka mida qaali yiri culummada in kaana hadduu yahay xadiiskaan fiirinaynaabay qoladan inuu khabarka o dhan wada fiirinaya xadiiska xadiiska o dhan baan wada fiirinay dhaha dhaheen qoladan dambe qoladaan fiican waxay dhaheen wa minhu waxaa ka mida man qaala yidhi culimmadii shaaficiyada in kaana hadduu yahay khabarkii yatacallaqu miduu ku dhegan yaho ku xihan yahay bacduhu qayb ka mid ah bibacdin qaybta kale ku xihan waa isku xihan yahay macnuhu waa isku xihan yahay xaliya sifo iyo mawsuuf iyo istatna iyo mustatnaa minhu iyo hawlo isku xihan wey hawle isku xihan oo jumala weeye Ah, in kaana khabarkoodna yatacalaqu bacduhu bibacdin lam yajus ma banaanayne inaad mustadniya mustaamin noo kala goyso sifiya mawsuuf noo kala goyso hawl wada socotay aad noo goyso hadda ma dhacayso wey hawshaa ma dhacayso wey hawl dhib badan hawl dhib badan ayib fain kaana hadduu yahay alkhabaru khabarku hadduu yahay yashtamilu mid shamlisanahaya manaa hawshi waa lasii fasiraya siduu isugu dhegan yahay baa maxaa la yihahdaa waa lagu sheg haduu isku dhegan yahay oo tacalluq leeya macnuu uu lumayo lama ogola wy lama ogola fain kaana alkhabaru hadduu yahay laakin yashtamilu mid shamlisana calaa xukmayn laba xukun buu wataa waa kala go-an yahay midkaana salaad buu ka hadlaya midkaana bir waalideyn buu ka hadlaya laba xukun oo shuul isku lahayn ay fain kaana alkhabaru yashtamilu calaa xukmayn laa yatacallaqu uusan ku dheganin oo ku xihan axaduhumaa midkood bilaakhari midka kale jaaza waa banaan tahay naqlu axad alxukmayn labada xukm mid ka mid a ah soo rarto ood maxaaliya weriso bitarki aakhari mid kaloo adsata waa banaan tahay maada khabar waxay macnahood waa kala waadixi midna bir waalidiin bu ka hadlaya midna hee tahaaru ka hadlaya kala tagna wa huwa saxiixu saanana saxiixa waxaa laguu sheegayaa xadiidka waxaa laga yaaa bukhaari inuu ku soo noqnoqdahee akara min khamsiina mara konton jeer ka badan bukhari soo celcelinaya konton jeer isoo celcelinaya marka waa dariiqan dariiqa lagu socdow xadiiska mar baa la warinayaa ama ma ahane macnihiisii baan xiriirin oon shuqul isku lahayn abwaab badan buu ku gelaya abwaabtaas marka hadda meeshiisa yaa la goosanaya marka mid umda lagu socdo wahuwa saxiix buu ku yiri wa min annaasi culamada waxaa ka mid ah, man baa ka mid a ah, qaaliya laa yajuusu bikuli xaalin xaalad kasta ma banaanayna in la kala guuro ama khabarku ha isku xirnaado ama ha kala go-naado macnuu haw noo taala ma yeelanayna xadiiska hal mar ha laisku wariyo <laughs> marka kuwaas waxa wey mutashadidiin wey mutashadidiin nimanka iyagaa wey mutashadidiin wasaxiixu si wadaliilu dhe cafwan wadaliilu daliilku waxaa weeye imika cala saxiixi qowlkan aan niri wahuwa saxiix soo numu soo dhexe saxiixii buu rabaa daliilkiisi inuu sheego hakana wuxuu ku yidhi wadaliilu cala saxiix qowlka saxiixa daliilkiisu waxa wey huwa waxaa weeye annahu idaa tacallaqa hadduu ku dhego ku xirnaado bacduhu qayb ka mida ah, bibacdi qaybta kale kaana waxaa ahaanaya fii tarki ka tegidda bacdi qayb ka mida laga tago takriirun kadib iyo khiyaana ku sugan haddii xadiiska ay qayb qayb ku xiran tahay ile waxay wa minhu man qaala in kaana yatacaluq bacdu bibacdi lam yajuz soomuusa qoladaas qowlkoodu waxaa weeye haddii xadiisku qayb qayb ay ku xiran tahay oo qayb intaad werisa qaybta kale aad ka tagto taqriir iyo kedo iyo khadaac iyo khish wey ummadda aad khishayso wey khiyaano khiyaana cilmiyo wey wa cala daliil cala saxiix wa daliil cala saxiix qowlka saxiixa daliilkiisa waxaa weye huwa waxaa wey anahu idaa tacalaqa hadduu ku dheganaado ku xirnaa bacduhu khabar wey bibacdi qeybta kale ku xirnaado kaana waxaa ahaaday fii tarki ka tegidda bacduhu xadiiskii qayb ka mida laga tagay khabarkii taqriirun kado iyo khadaac bay ahaanaysaa qish bay ummadda ku ahaanaysaa saxna ma aha ayib hawshaa hawl saxa ma aha ayuu ku yidhi maxaa dhacay liannahu rubamaa waxaa la arkaa camila bidaahirihi daahirkiisa in lagu camal falo liannahu waxaa la arkaa rubamaa camila bidaahirihi daahirka in lagu camal falo oo daahirku muxuu yahay intaas aad noo soo guurisay baan ku camal falnay intii kale waan ka tagnay marka waxaa la yidhaahdaa mar hadda daarku lagu camal falo khalad iyo taqliil fahm baa ka dhacay lanna waxyaalaha usuul fiqiga looga hadla waxaa ka mid ah almukhilaat bilfahmi wax qofka fahamkiisa dhaawaca oo dhib geystaa ka mida ah. minha waxaa ka mida ah lafdigu mushtarak markuu yahay waxaa ka mida ah minha lafdigu markuu yahay mujmal minha waxaa ka mida inuu lafdigu markuu yahay mushtarak inuu yahay majaaz cafwan majaaz markuu yahay baa ka mida marka hawlaha iyaga ah waa kugu imaanahayo hawlaha iyaga kugu imaanay marka rubama waxaa la arkaa camila bidaahiri daahirku saasa oo riwaayadii isku xirnaydood qayb ka soo goysatay inaanu ku camal falin ayaa dhacaysa haye fayakilu waxaa markaas uu dhimahaya oo dhaawacaya bishardi min shuruud اxukm dhaawacaya marka bishardi muxuu dhahay fa yukhilu wuxuu dhaawacaya oo dhimaya oo daqraya way hawsha bishardi min shuruudi اlxukmi oo shuruud اlxukmi maxay ahayd xukunkan shuruuddiisa waxay ahayd inuu wada socdo صifadii iyo mawصuufkii istanihii iyo maa mustanaa minhugii inay wada socdaan asbaabu nusuulkiisa xadiisku ku yimid ula socdo waxayna hawsha wada soctay ahayd oo la fahmo hawshaasay ahayd fayakilu wuxuu dhimhayaa wey fayukilu wuxuu dhimhayaa bishari min shuruud اxukm ayuu dhimhayaa wey ay marka xad mar hadday isku xiran tahay lama ogolow waidaa lam yatacalaq bacdu bibacdin hadduu qayb qaybta kalaysan ku xirna xadiisku laba xukun kaleeyay soo maaha fa kalkhabarayni laba khabar wey laba xadiisan shuul isku le xadiis abu hureyra wariyey iyo mid cabdullahi ibn cumar wariyo kale la macna yihiin lanna iskuma xirno midna salaad buu ka hadlay midna ahaaru ka hadlay lagu kala tego kalkhabarayn yajuusu waa banaan yahay naqlu axadihumaa midkooda in lasoo raro duuna alaakhari midka kale sukadiisa waa banaanta labada khabar sooma banaana ina laba xadiiso kala duwan midba meelaan ku wariyo waa banaan tahay wey kana maadaama macnuhu kala duwan yahay waa banaan tahay weeye inaan iyagana kala goosto maslaha sida shiraasi uu rajaxay ayaa saxiixa fasl wuxuu kuri waa yanbaqi hadda wuxuu rabaa inuu ka hadlo kitaabadii warintii werinti marada marka xadiiska aad werinayso ayuu raba inu ka hadlo wuxuu waa yanbaqi yajibu yanbaqi huna waxaa weeye yajibu yalzam waxa laazima oo laga maarmaan ow liman ila yanbaqi aan soo sheegay inay mararka qaarkood eh, waa laga fiican yahay hawshaana weligaa ku yeeli wamaa kaana liraxmaani an yattakhida walad wamaa yanbaqi liraxmaan an yattakhida walada marka yanbaqi mararka qaarkood taxriim mar wujuub macaani badan bay gashaawo wa yanbaqi waxaa waajib oo laga maarmaan laazima liman qof waxaa laazim ku aweeye ah laa yaxfadu aan xifdinaynin alxadiisa xadiiska aan xifdinaynin an yarwiyahu inuu ka wariyo min alkitaab marta xadiiska xifdisanayn xadiiska alyaani hanoo dhigi waxay ila tahaye kitaabka intaad sheekh soo kala bixiso nooga wari halkaas nooga akriga wey an yarwiyahu min alkitaab wain kaana hadduu yahay yaxfadu mid xifdisan xadiiska waa xifdisany kitaabkiina waa haystaa xadiiskana waa xifdisan yahay falwlaa sida weliba sii haboonoo fiican waxa la doortay an yarwiyahu min kitaabi kitaabka inuu kasi akriya fiican xadiiska waad xifdisan tahay kitaabkiina waa ku ag yaalla waxaan ku leenahay abad xifdisanaatide kitaabka laftiisa nooga wari baan ku leenahay kitaabka nooga wari ayaan ku dhahayna taa macnaheedu waxaa weeye haddii aad luqa alcarabiya ku hadli karto ku khudbayn karto khudba jamca iyo wax ku jeedin karto darsi ku jeedin karto laakiin macnuu isdhimaayo takhriir uu ku imaanayo macnihii uu gafaayo madaxa kaga istaagayso baarak allah fiika xoogaa waan ku fahnay inaad khudbada akrin kartee laakiin waraa kusoo qoro ah, lanno takhriirkan macnaha baa ka midow jamcadii hore miy mise jamcadii tii hore tii hore dee aan maqlay wadaad khudba jamcada akrinahay xadiis nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam buu akriyay xadiiska wuxuu ahaa xadiis umusalam inuu haban malaynayo aana dib loogu noqdo xadiis umusalam inuu haban umalaynayo saxan wuxuu ahaa xadiiskaasu an nuhlaku wafina asaalixuun an nuhlaku miyaa nala halaagayo wafina asaalixuun wadaadka markaasu wuxuu yidhi annahliku annahliku wafina asaalixuun an nuhlaku iyo anahliku maxaa la yihahdo kala duwan yihi haddaad tia anahliku haddaad tiraahdo he annaga halaagaynin horta macnuhu ah, macnuhu waa isbedelaya ma nala halaagaya iyo maxay kala yihiin hee ma halaagayna annaga miyaa halaagayna oo ummadna eber ka siinayna wafiina saaxima iyo saaxim ku jira iyo ma nala halaagaya marka hada marka waxa weeye awey haddaad wadadas haddaad la hadasho tiraahdo sheekhu wadasaas ma ahana hee qaamad qiyaamatuhum sheekh wey qaamad qiyaamatuhum ain kaana yaxfad filwlaa an yakuun min kitaabay kuleeyihiin laftigii uu xifdisana ayuha ikhwa waxaa lagu leeyahay waxaa haboon inuu ka wariyahe kitaabkiisa haddii marka macaanihiisa xadiista aad u bedelayso oodan saa u fahansanayn waxaa weeye waa in maaa la ad iska ilaalisa w xadiistaada soo qoro waraaq ku soo qoro maxaa la yihahda haddaad rabto fasir laakiin waa inay alfaadda waa inaad ilaaliso alfaadda inaad ilaaliso ku dadaasho waa laga maarmaa laba maarma ayib muxuu yii sheekhu liannahu maxaa dhacay inaad kitaabka ka wadi maxaa kitaabka loo dooranay waaba xifdisan yahay liannahu axwadu ah, liannahu axwad asaga maxaa la digtoonida asaga u dhow inaad digtoonaato oodan alfaadda nebi axmed alay sl slam bedelin oodan riwaayaadka aadan bedelin oodan macnaha bedelin kaasaa u dhow digtoonida wey fain rawaahu hadduu wariye xadiiskii khabarkii min xifdiibuu ka wariyey jaasi waa u banaanta hadduu xifdsiyo mudqin yahay laakiin kitaabka xagga iska dhigo oo maxaa la dareeriy waa u banaanta laakiin inuu kitaabka asagoo xaafida kitaabka ka wariyo oo ka akriyo iyo inuu xifdigiisa ka akriyo keebaa haboon baa laysku haya awle waxaa weeyehee inuu kitaab ka akriyo laakiin jaais waa jira ama idaa lam yaxfad hadduusan xifdin xadiiska ma xifdisan iyo khabarka wa cindahu kitaabun agtiisana kitaab ba ahaaday wa fiihi kitaabka waxaa ku jira samaacuhu maqalkiisiibaa ku jira bikhaihi asagoo khadiisa uu ku qortay ah, khadiisa asagoo ku qortay wa huwa walaal huwa asaguna yadkuru uu xusuusan yahay annahu asagu samica inuu maqlay wey samica khabar maa juska inuu maqlay wey kutubta qaar waaa ku qoran meesha waxaa ku qoran annahu samica alkhabara khabarka inuu maqlay qaarna waxaa ku qoran nusqa kale oo lumac waxaa ku qoran annahu samica aljusa waxaana saxiixa in la yihahdo oo fiican aljusa in la yihahdo jus inuu juskan kutub hadda kitaabkan anu hayno waa jus soo ma ha jus wey ama ajزaawi ba leeyaha sirta juz awal marka inay ugu qoran tahay meesha kitaabka uu hayo agtiisa yaallo waxaa ugu qoran sanaacis inuu kitaabkan xadiistan wada maqday bimacna maxaa laga yaaba nin waxaa jira kitaabkan maalintii la bilaabay fadhiya dhammaysanahayana tam caliydan waxay u bahanta xoogaa hawl xadiisa dib inoogu noqdo taarikhi kutub musalaxa ku qoran oo ah waxaa la samayn jira markii dersi la bilaabay wada dersi bilaabay xadiisa dadka dersiga ka qaybgalaya waa la diiwaan gelinaya darsigaas dadkaas waa la qoraya markii la qoro darsigaa maalin walba markii lasoo xaadiro waa lagu xaadirina horta waa lagu fiirinaya horta waa inaad soo xaadirtay waa laazim haddii aad soo xaadirtay ood sheekayso ama hurdooto ama lulmooto waa la mulaaxadaynaya waxaa la leeyahay yowmukada darsigaa asagaa uu hurdoodo uu lulmooday ninbuu ku mashquulay wey wax intaas mulaaxadaadka la qorhaya hadhow adiga rag kale markaad riwaayadda isku qabataan ayaa lagu leeyay soo kii kitaabka ugu qornaan jirtay wuu seexan jiray maaha kawala tuuraya laga tegaya kaa waxaa ku qoran soo daahi jirma dersigu sheekhu dhex mariyo gadaal ka yimidu wuu baxay musquul buu aaday maxaa la yidhaha taleefon buu la baxay sheekhu kitaabka akrinayo twitterku fiirinayo luu kala teg hal wuu cunaya sheekh wey tii baa marka hadda laga hadlaya maxaa lagu yidhi marka waa ama idaa lam yaxfad cafwan kitaabka hadduusan xadiiska muxudun waa cindahu kitaabun agtiisa kitaab baa ahaday wa fiih kitaabka waxaa ku qoran samaacuhu inuu maqlay bikhati buuna ku qoran yahay hadda meeshan siraasi uu ku qayday bikhati qasa ma aha asagu inuu ku qorana waa dhici kartaa cid kale oo lagu kalsanya mawsuuqa ila marka wadaadku kitaabka uu yeerinahayo cashar yeerinay cashar bixinaya ninka dadka qoraya waa nin sheeku ku kalsoon yahay oo muntabiha ah, oo waxyaqaana oo khadiisu ay waadixtoo la akrin karo dadka mulaaxadaynaya dhiifoon oo sheekhu doorto hawsha udhiibay amaanada udhiibay marka adiga khaaadi inuu yahana waa dhici kartaa nin lagu kalsooni oo qorayn in waa dhici kartaa maxaa la samayn jira marka mataqaana dersiga maalintaa markii la yimaado oo lagu xaadiriyo kitaabka guudahan waad ku qoranta ardada casharka xaadis inaad tahay dersi walba waa la qoraya dersiga markii la qoro dadka xaadiray dersiga waxaa lagu qorahayaa samaac inaad maqashay haddaad xanuunsato ama aad maalin cashar ka maqnaato oodan maqal casharka isaga ood arday ka qaata sheekh ka qaatay waa inaad tirahda xadaanii fulaanu he an shaykhi fulan waa inaad tirahdo laakiin ma dhihi karti intaad ardayga ka qaato fiirso muaalacayso sanadkaad wacayso xadadin fulan inaad tirado khiyaana cilmi lagaa yeeli maayo adhow waa lagu fiirin kuma jirta liiskan xageed warna adoo xadiiskan warsan wafii samaacu baa kusan bikhati asaga qadiis ku qoran walxaal asagu walxaal huwa asagu yadkuru uu xusuusta way annahu samica ay samica aljusa juska xadiistu ku qornaayeen oo maalin walba markii darsiga la dhameeye samaac baad ku qoranaysaa inaad maqashay samaac baad ku qoranaysaa jaasa waxaa u banaan buu ku yidhi an yarwiyahu inuu weriyo baa u banaan liannu khadiisii ama cid kaloo lagu kalsoon yahay khadiisi baa samaaci ku qoran inuu xadiiskan maqlay oo sheekh hebel ka qaatay khadiisi baa ugu qoran ama nin lagu kalsoon yahay baa ugu qoran haye wuuna xusuustaa inuu sheekh hebel dersigaa ka qaatay juskan iyo kutubkan iyo xadiiskan uu ka qaatay wuu xusuustaa jaaza an yarwihu wain lam yadkur hadduusan xusuusan wain lam yadkur yuusan xusuusan cafwan waa wada soctay jumladu wain lam yadkur yuusanba xusuusani kula xadiisin fiihi xadiis kasta oo meeshaa ku qoran oo juska kitaabka ku qoran inuu sheekha si toosa uga maqlay haddii la yidhaha ma hubtaa inaad sheekha si toosa uga maqashay xoogayatni ada kuma dhaaran kara laakiin samaacaygibaa meesha maxaa la yihahda ku qoran sheekhan xadiistan waan ka maqlay hata saasaan anu daahirkaasaan ku socdaa bini aadam baa tay sheekh ha u qaadaan dhalinyarada nimaan waxaan iyo odaynima imaanaysa xanuun baa imanaysa jirra imanaysa safar baa imanaysa intaasoo mashaaqil iyo caruur iyo reer iyo hawlaa imaanayo intaasoo masaa'iba ayaa od soo furanaysa marka qofki dacfigiisa xifdigiisa baa xoogaa isbedelaya markaasu wuxuu leeyahay hadda juskan inaan sheekh ebel ka wariyo waa xusuustaa laakiin xadiis walba ina isaga ka wariyey hadi kuma dhaaran kara laakiin se waa saas wey maadaama ha la yiraahdaa ii sheeg eh, eh, samaciguu ku qoran yahay samaciguu ku qoran yahay eh, marka wuxuu ku yihi jaasa waa banaanta inuu khabarka wariye an yarwihu khabarka inuu wariyo wain lam yadku yuusan xusuusani kula xadiiin fiih marka xadiis kasta inaad ka maqashay yaqiin aduto lama shardiya wey samaacagi iyo khad inuu ku qorantahay ma la shardiya la soconayo ayb wain kaana hadduu yahay buu ku yiri lam yadkur wain lam yadkur wain lam yadkur hadduusan sheegin anahu samica hada alkhabar wain lam yadkur hadduusan xusuusan annahu samica hada alkhabar khabarkan inuu maqlay hadduusan xusuusanba maba xusuustaba khabarkan iyo xadiiskan inuu maqlayba ma xusuustaba meesha hadda hada alkhabar una leeya hada ljus baa ku qoran nusakha kale hada ljus ayaa ku qoran qaybo ka midow waxbaan ka boodin soo sacana wain kaana wain lam yadkur hadduusan sheegin usan xusuusan wain lam yadkur hadduusan xusuusan annahu samica hada alkhabar ama hada ljus hadduusan xusuusan fahal yajuusu ma banaanta an yarwiyahu ma xusuusto xadiiskan inuu sheekh marka hore waxaa noogu jirtay la soco marka hore maxaa nooga huwa yadkuru anahu sanac soo nooguma qornay kan maba xusuustaba inuu sheekha ka wariyay ma xusuustaba shaqaad iska gasho business baad iska gasho hawlaad iska gasho labaatan sano soddon sano kabacdi ayaad waraaqay iyo meel guriga yaalla iyo waa sheekaad ka maqashay wax ka qoratay ayaabaad soo bixisay warniga goormaan ka maqal oo goormay ahay oo xaggee laguwa kala tegbo wayna dhacday culmaa taarikda waa lahaya rag intay si duruus u aadin kutubta u aadin u fiicinaan reemaaleyna markay tobaniyey sana xoogaa talabul cilmiga fiicnaayeen markii dambe abood daxooda uga dhintay doomo iyo maxaa laya maraakiibka la rogay kutubtiina meel hee santuu ku ridiy markaasaa waxaa loo baahday ayagii raggay isku ayniga ahayn o dhan markay intoodii badnayd dhammaadeen ama gobolay kala aadeen yaaba gobolka ciraaq oo kale waxaa ku soo harahaya sheekh hebel nin la kulmay oo samaac kuleh asagaa ka jiro markaasa jilbaha la qabsanaya warnio doontaada iyo markabkaaga iyo dukaamadaada ma naqaane adaa sheekh hebel wax ka maqlee kaa xadiiska noo yeeli ah, lacag iyo maaa baryo ituugmo ah, iyo umaradu inay u yeeraan bay noqonaysa leeyahay miiraadka nin nabi maxamed adug soo galay nin kaleoo sheekh hebel ka maqlay ila sanadka nin baa go-aya darajada nin baa go-aya soo fariisaa leeyahay dadka noo yeeriyo maxaa lagaa xadiiska noo yeeriyo markuu yeeriyo oo laga qaato oo maxaa hawshaa waxay leeyahay marka dukaamada isaga noqday ku taalaa bas laanno hadda maxaa leeyahay xadathana fulaan can fulaan can rasuul hawsha waa saxday wey dhacda hawsha iyada imaan baad rag badan ku dhac marka wain lam yadkur hadduusan sheegay anahu samca hada alkhabr ama hada aljus fahal yajuusu ma u banaanta an yarwiyahu inuu wariyo isagoon xusuusan inuu xadiidkan iyo khabarkan iyo juskan uu sheekh hebel ka qaatay gurigiisina uu ka helay samaaciina ku qoran yahay ma u banaan tahay buui fiihi wajhaan laba waj anaga shaaficiya ka leenahay axaduhumaa midkood waxaa weeye yajuusu waa banaan tahay weeye wa calayhi dushiisa kaas waxaa ahaaday weeye yadulu wa calayhi dushiisuna yadulu kutusaya qawluhu ee qowli imaamu shaafici kutusaya i risaalati risaal ku yiri imaam shaafici risaalada qowlku yiri qawl hadda buu yiri laakiin wax soo hormaray ma jiro laakiin markuu yiri fi risaala uu yiri maxaa la yiraahdaa dhahar al-amru marka waa calayhi calaa hada alqowl maxaa la wajigan asaga ayuu yadullu ku tusaya qowli qowl shaafici fi risaala saasuu maray weeye wuu warin karaa wey mar haddii maxaa la samaaciisa ku qoran yahay asagoo haba hilmaamo bini aadane hanoo wariyo xadiis hanoo wariyo wathani wejiga labaad waxaa weeye laa yajuusu ma banaano wey mar hadduusan xusuusin uu sheekh hebel khabarkan iyo juskan ka wariyey laa yajuusu lahu ah, sababtan uu sheegi doona wahuwa saxiix saasaana xoog badan buu ku yiri oo loo badan yahay <clears throat> maxaa dhacay lnahu waxaa la arkaa lanahu asagu ama lanahu ru amar iyo shaaniye laa yamunu lanahu asagu laa yamunu aaminka maaha lanahu asagu raawigu laa yamunu aaminka ma aha an yakuuna inuu ahdo qad zuwira mid loo taswiiriyey oo loo sameeyey maakobi loo sameeyey inuu yahay tawiir in lagu sameeyey oo maxaa lay loo dhexgeliyey calaa khaihi khadiisii isaga khadiisii samaaciisu meeshu ugu qornay ila marka wuxuna soo yidhi wa fiihi samaacu bikhadiisoo nama soo dhihin waxaa laga yaabaa khatan aad leedahay waa khataydii laakiin ma xusuusa sheekh ibel inaan ka maqlay hee inba khadaada kuku yaqaana oo balaaya ka dhacday oo waxna meesha kugu qoray kugu tuuray khata kugu tuuray baa laga yaabaa لأنه لا يأمن لأنه أصغ لا يأمن آمن كما أن يكون إنه قد زور إن loo تسويرiyey على خطه wy على خطه in loo تسويiriyey oo hawش maaa wax lagu daray oo lagu biiriyey yaa laga yaaba been abuuratay oo falaa تجuuز ma banaana الriwaayaةu riwaayaduna ma banaana bishaki shaw riwayad in lagu beriyo ma banaano shiraas halka iyada ayuu maray weeye laakiin halka hadda hore oo qowlka koobaada wejiga koobaad oo yajuuز wa calayhi yadul qowl halkaasa waxaad moodaa waayihii dambe in loo laakiin shiiraasi warkiisa waa cadaystay wuxuuna ku yiri falaa yajuusu maxaa falaa tajuusu riwaayatu bishaki mar haddaa shaki meesha yimid ma asagaa khataan iska leh mise qolaa meesha xoogaa u taswiirisay waa loo barxay waxaa weeyase tuuraynaaba fasl faama idaa rawaa hadduu wariyey xadiiskii can shaykhin buu ka wariyey uma intaas kabacdi nasiya shaykhu waa wari waa iloobay wey waa hilmaam alxadiis xadiiskii waa wariyey lam yasqut ma dhacayo biku alxad xadiisku ma dhacayo sheekh waad xadiiska qaadatay maalin dambaad waxaa tihi xadathanii sheekh fulaan markaasuu ku yiri goormaad iga warisa adika igamaadan werin bu i shiraaj wuxuu uri xadiiska noocaasoo sheekhiisa inkiray ma la tuurahaya may lama tuurahayo lannahu maxaa dhaay waa bini aadan waa iska daciif maskaxdu weeye rag badan culamada way ku dhacday loomana joojin wey faama idaa rawa hadduu weriye weeye can sheekh bu xadiis ka wariye uma nasiya shaykhu xadiia xadiiskuu sheekhu ilmaama lam yasqut ilxadiiu xadiisku dhici maayo waa lagu dhaqmaya waan la qabsan waa la xujaysanayaawe rag badanna waa ka dhacday wa qaala kharki wuxuu yidhi minaas waa soo marnay in badan min asxaabi abi xaniifa raximah llahu tacaala wu ku yii shiraasi maxaa la yiha whaada ayru صaii warka u leya ayru ai looga horey ag horeey aatay lagana yeeli mahayo weeye eh, maxaa la yiha suhayl eh, ibn abi saalix bay ku dhacday maxaa la rabiicat ra'y sheekh shekhulmaalig intu xadis ka qaatay ya rabiica wuxuu yihi xadaanii suhayl markaasu ma xusna xadiska iga weyse eh, annagaa xusuusana khad baan ku hayna waa qoran yahay sheekh waa kaa warinay Ah, waxaana la yihaahdaa nabar iyo waxbaa ku dhace geed timir waxbuu ka soo dhacaynaha wadaaddood kabacdi waxay hadday saa taho adiga hubto bas aniguna adigan hadda kaa warinaya xadaanii rabiica ibnu cabdiraxmaan rabiicat ra'y canii ani iga wariyey can abi oo saalixa can abi hurayrata radi allahu canhu marka muxuu sameeyey ardaygiisi uu ka wariyey wuxuuna sheegay inuu aniga iga wariyey aabahayna maa ana aabahayna ka wariyey aabahayna abi hurayr ka wariyey hawsha lagu socday saxiixa ku dhex yaala xadiiskii waxa dhima male marka hawshaa maaa la kar u leey waba kama jiro hada ayru saxiix bu ana raawi bu ku yidhi canhu ee can sheekh ka warinaya iqatun waa in lagu kalsoon yahay iqatun sida rabicat ray imaam maxaa l jabal awey marka waxaa la yihahdaa inuu ku been abuurtay sheekhiisi maxaa la yihahdaa suhayl ah ma dhacaysa waa iqa waa lagu kalsoon yahay ayb ana raawi canhu can sheekh sheekha raawi ka warinaya iqatun imaam wey waa in lagu kalsoon yahay wayajuusu waxaa banaan oo kale sidoo kale an yakuuna shaykhu qad nasiya inuu hilmaameen Ah, sheekh waa bini aadamow ah, sheekh waa bini aadam oo falaa tasqutu ma dhacayso riwaayatu saxiixatu riwaayada saxiixa oo nin iqa warinaya riwayada waa saxiix lanna maxaa warinaya ragga xadiiskan ku wada jira oo kan sheekha ka qaatay kuwa kale kulligood iqiya imaamo wey marka waa riwaya saxiixa wey falaa tasqutu riwaayatu saxiixatu fi daahir riwaayad daahirka saxiixa ah macnaheeda nakaara aysan ku jirin ragga xadiiska warinaya rag jibaala ay yihiin oo maxaa iqa lagu wada kalsin aima maxaa weeye daahirka wax xadiiska saxiixa dhici mayso waa la xulujiysanayaa ama idaa jaxada hadduu jaxdiyo inkiro kii hore marka sheekhu wuxuu yidhi waa oon hilmaamayba hawshaa ma garanhayn laakiin ma dhinbeen baad sheegaysa kadaab baata igmaada warin haw sheekhba sheekh waa iska aamusay warin anu ma xusuusta buyuu laakiin weji labaad baa yimid wuxuu yidhi been wey wuxuu iga warin ugu been abuuranaya war ardayga qabta buyu waa beenlow ma jirta buyu wadaadkii waa dagaal soo kilkilay maxaa xala faama idaa jaxada sheikhu lxadiis sheekh ilxadiiskii inkiray may maqal bu igamana maqal wakadaba raawi canhu cidda wax ka warinaysana wuu beeniyo been loo weeye igamana werin saqaa alxadiiu xadiisku waa dhacaya xadiiskaa lama xujaysana lanna dood baa meesha ka taagan ninkii indhuu caddaynaya sheekh wuxuu leeyahay igama qaadan igamana maqal mana urin wuu igu been abuuranay xadiis mawduuca war buu leeyahay ayib saqaa alxadiis buu kuyi liannahu sheekhu qaaca waa gooye xadiiskii wuxuu ku gooyey biljuxuud inkrid ku gooye xadiiskii xadiiskii iyo khabarkii qaaca bilxadiis he biljuxuud juxuud buu wado waa inkirey waana diiday mana yeelayo xadiiska warad alxadiis xadiiskiina waa naqay sanadkii iyo xadiiska wuxuu dhan waa noo gafuur ku dhuftooxiyo ma yeelayo hadda marka yaa ishaya sheekhii iyo ardaygiiba hadda ishaya ardaygii oo iqa ardaygu iqaya waa laga maarmaan ardaygii oo iqa oo sheekha ah, oo isaguna malaaga ka dhacday iyo sheekhiisoo nirayada hadda ishaya midna wuxuu le waan kaa weri midna wuxuu le gamaadan weri dood laba iqa hadda is haysata maxaad samaynaysaa tiba hadda loo garnaqaya leanno ardaygu waa iqo sheekhiina waa iqo laba iqa is haysaa marka ma dhihi karti hala tuuro ma iskamana soo ordi kartide waa in hawsha la fiiriyo in laga baaraan dego in laga baaraan ayib marka wuxuu yidhi annahu qataca biljuxuud wa radda alxadiis marka maxaa fatatacaarada waxaa iscaariday fatatacaarada nasuska qaar waxaa ku qoran fatacaarada bas baa ku qoran laba taam in la gooyo taasaana maxaa lihi labadu labadooda jin waa bannaan yahay iraabta fatatacaarada waxaa iscaarido isu hardiyo iska hor yimid riwaayatuhu maxaa la yidhaahdaa riwaayatu riwaayatu maxaa la yidhaha tilmiid oo ardayga tiqada ahaa iyo wajuxuudu sheekh sheekha juxuudka ingiriidis baa iska hor yimid fasaqataa waa isla dhaceen labadiiba ka raajixid meesha la kala qaato ma jirto waa laba iqo waxaa ardayga riwaayadiisii oo iqa juxuudkii sheekha ila isaguna wuxuu leeya waan ka wariyey wuxuu sheegay sheekhu waxba kama jiraan waa inkiraad inkiraadu marka fasaqataa waa isla dhaceen wey labadooda waa isla dhaceen wey labadii riwaayadda hadday isla dhaceen xadiiskii macnaha maxaa lay camalkiis dee ma suurto mar haddii laba iqa ay yihiin labadiina aan isla tuurnay xadiiskii saasuu ku dhacay wey waa in war kale la helo hadda waxa la rabaa in loo gudbo maadaama iyagu ay isbeeniyeen oo sheekhu yidhi ardaygu waa been waa kadaab buu yidhi hadda waxaan soo marray inuu yidhi wakadaba raawi canhu saqad xadiis kumuu dhehe had maadaama sheekhu uu yidhi ninka ardayga wax ka warinaya waa beenlo waa kadaab buu yidhi ardaygii ma la jarxinahayaa oo xadiisii ma la tuurahaya oo nin beenlo ma noqonaya daciif ma noqonaya sheekhuse asaga maadaama li xadiis uu inkiray oo diiday laftigiisii ma la olo ila ardayga lasu waa beeninaya wuxuu le warkiisa waxba kama jiraan waa been wuxuu sheegaya waan ka maqlay buu leeyahy la soco labadoodiiba majruuxin ma noqonayaan laba daciif miy xadiisu kala tuuraya taasaa laga hadlaya riwaayadan ayada waa dhacda naga daa laakiin labadoodu ma laba ninood iqaan ku wadayna mise maadaama isku been xukumeen he labadana waa tuurayna ti waa laga hadlaya walaa yakuunu ma ahaanayo buu yidhi haada takdiib oo sheekh uu yidhi ardayga uu ku yidhi kadab calaya uu yidhi he qadxan ma noqonaya dhaawacid fi riwaayati canhu laga dhawa ninkii maaa fi riwaayati canhu fi raawiyati canhu cidda isaga ka warin la dhaawacayo ma noqonayo ardaygii yidhi xadiiskan waan ka wariyo iqada ahaa sheekuna uu yidhi waa kadaaba waa been waxba igama maqla xadiiskan uu yidhi kadaab ma aha waxaana u dhihi maayo waxaa la dhelay waa iqa boqol kiiba boqol xadiiskan waa la qaadanaya sheekha warkiisa xaggee geyseen tuurnaygu lanno laba iqo oo maxaa la ishayo wey marka inaad midkaan tiraado kana ku dhaawacaya lagaa yeeli maayo walaa yakuuna hada takdiib oo sheekhu ardayga uu beeniyo qadxan dhaawacid iyo jarxin kuma aha fi riwaayati canhu xaggiisa laga warinaayo lanno maxaa dhacay amaa ydibuhu sheekhu su u beeninayo kamaa yadibuhu sheekhu sheekhu su u beeninaayo ardagay iqada u beeninahayo fa huwa tilmiidkuna aydan ku noqonay yakdibu sheekha sheekha uu beeninayo wuxuu leeyahay warkiisa maa igama maqal waxba kama jiraane waan ka maqal igama maqalta uu sheegayo sheekhu waa been ee waan ka maqlay buu leeyahay marka laysku been xukun soo maaha marka waa hawsha halkaasa ka dhacday lannu amr shaani ma ydibu si u beeninay ma ydibu ee tilmiid oo iqada si u beeninayo fahuwa tilmiidku aydan ku noqonaya yakdibu sheekha sheekha isaguna waa beeninaya warkiisa sheekh wuxuu leeya waxba kama jiraan warkuu leeya igama maqale waan ka maqlay buu leeyahay fasl fa idaa maxaa la yidhaha qara'a shaykhu shaykhu hadduu maqlo alxadiida faidaa qara'de cafwan faidaa qara'a shaykhu xadiida calayka hadduu kugu dul akriyo sheekh baa xadiiska akrinaya haduu laad maqlaysaa faidaa qara'a shaykhu alxadiida calayka dushaada kugu akriya jaasa waxaa banaan sheekhba bimacnaa xadiiska akrinahaya waana la aamusanya ardadu waa dhegaysanaysaa ardada lagu dhegaysanayo manaatiqda waa lagu kala duwan ya hadda manaatiqda etoobiya iyo soomaali galbeed oromada iyo waxaa weye dhaqankoodu in maxaa la yidhaahdaa ardadu ay xadiiska akriyan xadiiska artaga akrinaya markuu ardagu akriyo ardadu ay wada dhegaysato kabacdu sheekhu macnaynaya markuu macneeyo ardaga akrinayo kabacdi waan ka soo imaan marka ardayguna waa akhriyey sheekuna waa akhriyey hawsha waxay noqotay he heer sare ardaygana maxay u tahay kalsooni iyo dhiirigelin inuu sheek horta wax ku akriyo hawsha waxeeyo uusan hashkadayn waxba jejebinin adaadkan hadda kutubta badan lahoo la yidhaahdo cabdiraxmaan raajixi oo akrinahayo kitaabkan la masaa'il jaahiliya yaan waxaan fariista xalqa masjid xaram xaramka uu ku akrinahayo baan maalin fariista macnaa maalmo badan usa akrinahayo oo ramadaankiiaan fariistay arday baa akrinaya kitaabka kitaabkaas ardoo yarka hor risaala maxaa masaa'il jaahiliya sheekh maxamed cabdiwaaw ardayga akrinaayo nin feeru geedkaa leegyahay waxa uu dhigaaya haddaad aragto laba iyo tobanka maanta sheekhu waa saxaya madaxa uga aayaadka qur-aanka warabulkacba aayaadka qur-aanka hataa waa jebinaya xalqa ay fadhiyaan haddee maxaa la yidhahdaa koo iyo toban kun labaatan kun ay fadhido ardaygu wadaadka wax ku hor akrinaayo hataa aayaadka qur-aanka waa waxaan u malaynaaya walcilmu cinda allah waxaan u malaynaaya xoogaa ilaa saddex sadar baan fadhiistay maalme eh markaan fiiriyey inuu ahaa dadkaas eshiyaanka indonesiya iyo maleysia kasoo jeedaan umalaynaayo walcilm cind allah saasaan istiri markaan fiiriy nin carabi ilma ekay iyo ma aqanta taykistan iyo meelaha jimadaha ruushka ma aqan waxaa adu saasaan istiri marka wax walba waa qalday marka sheekhu meel saxaya labi toban sheekhu labi toban saxaya ah, labi toban saxaya marka almihim marka sheekh marka sheekh baa akhriyey ardagiiy sheekii ba akrinaya xadiiska ardayga waa maqlay faida qara'a shaykhu xadiia calayka dushaada adug kugu akrinaya tilmiidka jaasa waxaa ku banaan an taqula inaad tirada samictuhu sheekhaan maqlay waxadaanii waana ii waramay wa akhbaranii waa ii warmay inad tirada baa ku banaan wey wa qara'a calaya dushayda ku akrinay inad tirada ii banaan wey sawaan qaala waxaa siman inuu yidhaha sheekhu irwihi iga wari weeye irwihi xadiiskiiga kitaabka iga wari cani aniga inuu yidhaahdo iyo aw lam yaqul uusan dhihin adigu muhiimaddu waxay tahay inuu sheekhu akrinay adna aad maqlaysa samictu iyo xadaanii iyo akhbaranii iyo qara calay kortu waad isticmaali kartaa qasab maayo inuu ku yihah xadiiska waad iga warin kartaa ummaddan waad u akrin kartaa lanna waxaa wax loo kala qaadanaya waa inaad ummadda u akrida qasab maayo inuu ku yihah sheekhu waryaa ummadda u akri waa fasaxan tahay waxaan wax kaaga dhegaysanaya he oon wax isaga saxaya inaan wax barto hadhow intaan masaajid kale anigu ku habsado aan ihahda xadaanii waa akhbaran kasi daayo ayib hawshaas wey marka marka qasab maaho wain amla hadduu sheekhu yiri calayka dushaada jaasa waxaa banaan jamiicu maa dakarnaahu amla calayk uu kuu yeeri oad qoranaysaa xadiiskii uu sheekhu yeerinaya markaas ada qoraysa qalinkaaga buugaaga wey sheekhu markuu yeeriyo darsiga dhammaysto la yeeriyo hadhow buu ku celinahayaa wey nin walba markaasuu saxaya wuxuu iska qalday ardadii baa fiirinaysa kitaabka sheekha la muqaabalaynayo ah, hawshaasa la samaynaya wain amla hadduu yeeriya calayka dushaada wey jaasa jamiic maa dakarnaahu waxaan soo sheegnay muxuu aha samictuhu waxadaanii wa akhbaranii waqara calay waxaaso dhan baa kuu bannaan wayajuusu waxaa bannaan ardayga u bannaan an yaquula inuu yihahdo amla calaya bas inuu ku kaaftoomo am laa calayhi waa iya dushayda ku yeeriy maxaa dhacay lianna jamiica daalika waxaan soo sheegno o dhan oo ah samictuhu wa xadaanii wa akhbaranii wa qara calay wa amla calay jamiic ma daalika waan soo sheegnay sidqun waa run wey been meesha kuma jirto intaa sunadii xadiista la ilaalinaya wa ama idaa qara'ta calayhi haddaad adigu ku akrido alxadiisa xadiiska ku dul akrida wa ama idaa qara'ta haddaad adigu ku dul akrida calayhi cala sheekh alxadiid xadiidka ku dul akrido walxaal huwa saakitun isaguna uu aamusan yaho shib yahay yasmacu uu maqlahayo lam yejis kuma banaana adiga ardayga an taquula inaad tiraahdo samictuhu waan maqlay inaad tiraado kuma banaano samictuhu kuma banaan lannahu maxaad maql sheekh waaba aamusanya maxaad maqashay markaad na leedahay samictuhu sheekhu bishimaha ma kala qaadine maxaad maqasho waxba maadan maqlin lam yejis kuma banaana waxaa la yihaahdaa an taquula inaad tirahda samictu waan maqlay walaa xadaanii waa i waramay walaa akhbaranii inaad tirada intaasoo dhan midna kuma banaano howlo kalea lagu raadinaya wa min annaasi laakiin culamaa saa qaba in banaantay samictu iyo xadaanii waa khabar culmaa qaba wa min annaasi culmaa waxaa kamid man qaala yiri yajuusu daalika waa banaanta inaad tiraahdo sheekhu yuusan bahadlina waa lagu dul akriyahayey wuuna dhegaysanayey wax khaladana sheekhu kama aamusaynin aamusnaayo sheekhu waa fiirinayo waxaa waliba loo shardiyaa meelaha shuruud baa ku xidhanoo sheekh inuu mutanabbih yahay uu la socdo dhiifoon yahay hawsha uu fiirinayo hawsha ula soco sheekh uuna mashaaqil kaliya hawl kale sheekh wax ku furnay usan xanuunsanayn hawl kale ku furnayn hadal kale cid kale aysan mashquulin wax uusan qoraynin wax kale uusan mutaalacayn inuu hawsha u keliya u soo jeedo wala shuruudaa ku xidhan marka wadaad waa ogolaadeen wadaadna waa diideen wa min anaas man qaala wa ka mid ah, yajuusu daalika waa banaan tahay wadaada yiri baa jira wey kuwaasa ah xoogaa annaga noo run baad moodaa wa haadaa khaطa'u mugishiraasi khata wey mana yeelayni mushiraasi liannahu maxaa yeelay lam yuujad shayun min daalika oo ah min daalika oo ah samictuhu xadaanii akhbaranii howlaha lamaba helinba marka maxaad noo sheegaysa odayda samictu xadaani maxaad howlaa lama sheekhu afku isku haye ayib wuxuu ku yidhi fain qaala lahu hadduu ku yihahdo waan fiirinaynaa fain qaala lahu hadduu sheeku ku yihado ardaygii ku yidhi fain qaala sheekhu hadduu lahu timidka hadduu ku yihahdo huwa xadiiskan iyo riwaayadan iyo juskaanu kamaa qaracta calaya saad igu maxaa lay igu dul akriday weeye faqrac akri biha asaga hadduu ku yihahdo sheekh waa aamusnaa soo maaha ardaygii markuu dhameeyey wuxuu ku yidhi oo hawl buu sheekiiba hadlo wuxuu yidhi huwa riwaayadan iyo juskan iyo kitaabkaanu kamaa qaracta calaya saad igu dul akriday ila igu dhegeysanay soo maaha faqra bihi akri buu idan buu siiye ummadda u akri faqra bihi ummadda u akri oo soco weeye uu sheekhu ku yiri hee jaasa waxaa bannaan buu ku yiri tilmiidkii ardaygu bannaan yaquula inuu yihahdo akhbaranii sheekhii baa ii oo walaa yaquulu odhan maayo xadaanii ma dhahayo xadaanii ma isticmaalaya lakin muxuu isticmaalaya akhbarani u isticmaalaya xadaanii akhbarani dima la kala duwa xagga luqa alcarabiya waa isku mid laakiin xagga istilaaxa markii loo yimaado muxadisiinta dagaal culus baa ka taagan ninka maxaa la hawsha calanka u sida waa imaamu muslim wey imaamu muslim xadaanii iyo akhbarani kaa yeeli maayo inuu isku mid kaabal meel kuu dhigo maaya ha ka sugu wey sidaa daraaddeed maanta o dhan waa qaala xadaanii hal xadiiso sanadka ku jira oo laga waa midna jir xadaani midna akhbari maanta o dhan kugu celcelinaya naftu kaa qaadaya lagu kala duwan ya hawsha ayada waxnima meel buu ku dhuftay laakiin bukhaari oo kale iyo maxaa la yihahdaa iska wadayaan waxaa weeye marka walaa yaquulu xadaanii maxaa dhacay maxaa lagu kala duwan shiraasi wuxuu kale ana alikhbaara inaad waranto warka xagga ikhbaarka lagu warramo oo tiraahda akhbarani aad tiraahdo oodan xadaanii aadan dhihin hee yustacmal waxaa loo isticmaalo loogu dhaqmaa fii kulli ma shay kastoo yatadamanu kulansanaya aliclaana in wax la cilaamiyo oo la sheego cilaan meel la joogay in war la sheego ayay kulansanaysaa lakin xadaanii maxay tahay walxadiiu xadiiu oo tira xadaanii aad tiraahdo laa yustacmalu looma isticmaalo ilaa fii ma shay moogiye samicahu uu maqlay mushaafahatan bishintiisa uu ka maqlay afkiisa waxaad ka maqashay asagoo hadlaaya moogiye xadaanii ma dhihi kartid laakiin khabarku alkhabaru awsac abark markaa akhbarani waa dhihi kartaa mar haddii laguu idmay akhbarani waa ohan karta laakiin xadaanii ma dhihi karti an xadiiku xadaanii waxaa wey taxdiidku bishinta qofka waxaad ka maqashay ah, marka tafriiq maxaa la yihahdaa nuxaadu cafwan muxadisiintu ay qabaan marka waxaa loo badan yahay xadaanii akhbarani isku si loo wado wadaada yaroo aqaliye ah oo sida hadda shiraash wax u kala duwahayana kuwaa jiraan imaam muslim keyrkii ka mid aan ka socon wuxuu kuri faama idaa ajaasahu hadduu u baneeyo sheekh uu ogolaado ajaasa oo baneey sheekh ardayga wuxuu yidhi waad iga warin kartaa faama idaa ajaasahu طayib lam yajus uma banaana an yaquula tilmiidku inuu yahay xadaanii walaa akhbarani ma banaano hawsha uma banaano wayajuus waxaa u banaan an yaquula inuu yahay ajaasanii wuu ii ogolaaday wey saas ku dhow wa akhbaranii sheekaygii baa ii waramay ijaasatan ogolaasho waxaad la tiraahdaa xadaa maxaa la yidhaha akhbaranii ijaasatan ama ajaasin labada isticmaal laakiin xadaanii aw akhbarani oo mulaqa maya kaama jeelayno wayajib waxaa waajibaya wey alcamalu bihi xadiiskaas ijaasada lagu wariyey oo sheekhu ku ijaaseeyey sheekh sheekh ugu dhiga hadda hindida aad buu u sameeya wadamada hindida hadda aad buu u badan yahay hindiya niman la bakistan niman la ahlulxadiis baa jooga ijaasadaas aad u socota ijaasa aad u socota dhowr majlis ay leeyihiin oo bukhaari muslim ugu ijaaseynayay yaan waxaan ka qayb galay meesha la yidhaahdo south africa marka ijaasadaas ayaga hadda anaga waa nooga fiican yihin sanad bun haysaa de wadaadku la soco wadaadku sanad bu haysa markaasu wuxuu leeyahay raggaa meesha soo xaadee ijaaso way bukhaariya muslim ayni maxaa leey wayni ijaaseeye ayib rag baa imaanaya oo laga keenaya hydarabad iyo dal laga keenaya marka waxa weye xadiiska ijaasada aad ku warisay wayajib alcamalu bihi waad warin kartaa camalka in lagu camal waajib waa lagu dhaqmahayaa wa qaala bacdu ahli daahir baa waxay dhaheen laa yajibu maxaa le alcamalu bihi in lagu camal falo ma waajib maaha bay dhaheen mana asaxaysa rag baa yidhi laa yajib min ahli daahira ayaa saa yiri wey wahada khaa buu ku ahldaahir warkoodaas waa khaa waa gef maxaa dhacay lianna alqasda ujeedada dadku waxaa weeye an yahbuta inuu sugnaado daalika kaas oo khabarkaa can nebiy sal nabg ilah inu ka sugnaaday haydi wey oo falaa farqa wax udhexeeyana ma jiro kala qaadida bayna nudqi in lagu hadlo oo sheekhu ku hadlo iyo wa bayna maa yaquumu wax istaagahaya maqaamahu maqaamu nudqi wax istaagahaya oo asheekh inuu noo aamusay kabacdina maxaa unoo ijaaseeye oo yidhi ama noo ijaasey o yidhi xadiidkan ninkan uu yahay ninuu ku kalsoon ku jaasay nin sheekha uu yaqaano cilmigiisa aqoontiisa iyo cilmi xadiiska iyo luuqa iyo wax uu garanaya uu yahay ku kalsoon yahay kabacdi maxaa la yidhaha uu yidhi socda uu yidhi dayib uu yidhi hadda waxaa la ii sheegaya meesha la yidhaahdo turkiga niman badan oo hindi iyo ahluxadiisa iyo eh, suuriya niman ayaga laftooda sanadka haystay marka hadda la isgalay intay tageen in maxaa la yidhaha meelo loo waasiciyey oo la soo dhoweeyey oo hadda sanadka iyo xadatan iyo akhbarana hadda yaacaysa hawshu heer saro wey tay marka la socda ankara wey amiirmumininkina meeshuu ka jiraa la socda hawsha ayadaa wey hal <laughs> kala hawsha ayada hawsha waa kafta almuhim falaa marka farqa wax u dhexe ma jiro markas ma qasdi waxa inuu xadiisku sugnaado in maxaa sheekhu uu akriyo ku hadlo iyo inuu maxaa noo ijaasay waa isku mid maxaa ah, la yidhaha ijaasad oo nudqi meeshiisa istaagaysa waa hawl saxiixa wey wa ama idaa kataba hadduu qoro ilayhi ila raawi ila sheekh baa waxa u soo qoray tilmiid waa hadda caladaada ilayhi ama idaa kataba ilayhi rajulu nin baa kuu soo qoray bimacnaa adiga inaad saaxiibtiin ama macrifta aad qaranaysaan oo si on qaraabo ku tihiin yaa xadiis kuu soo qoray ama idaa kataba ilayh rajul nin baa u soo qoray wa carafa wuuna gartay khaahu khadiis in uu gara anigaas garanaysaanoo nin aad taqaano rag anigu waxaa jira hadda khadooda garanayo maanta haddii wax kasta la sheegay aan laigu waxayn karin aan aqaano ninaan saaxiib ahayn waxaa jira sheekh wuxuu yidhi maxaad yihahdaa khaayda adaa iga aqooni culamada qaarkood wuxuu leeya maalin qor hawshadaa qoray maalin markaasu wuxuu leeya wallahi khatayda adaa iga aqooni khataa inaad qorto waa garanaya laakiin dadkood waa lagu kala duwan yahay ama idaa kataba ilayhi eh, rajul nin baa usoo qoray wa carafa khatahu khadiisiina wuu gartay cil aqoon buu leeyahay adigoo aabbaha iyo walaalka iyo dad iyo sheekaaga iyo saaxiibka dadaad mumaarasa intaas sano waad garanaysa khatooda garanaysaa jiro dadka binaadi waa lagu kala duwan yahay jaasa waxaa banaan an yaquula inuu yihahdo kataba ilaya xagaygu usoo qoray bihi khabarkaan iisoo qoray xadiikaan iisoo qoray kulligaaba hebel baa iisoo qoray khadiisana waan ku kalsoona khadiisii bay ahayd waa iyadigu ayib wa akhbaranii waa ii warramay inaad tiraadaa bannaan kitaabatan kitaabo xagayga usoo qoray risaalo iisoo diray ayuu igu warrama juskaanu ku qornaba kuu bannaan ayib wa min asxaabina waxaa ka mid ah, man qaala laa yuxmalu maxaa la yihaa lagu camal fali maayo bilkhai wax khad la isugu soo qoriyo risaale kitaab la isu soo qoray lagu camalfali maayo wadaada jiribay fi akhbaari axaadiista ah, weeye kamaa sidii oo kale laa yuxmal aan loogu camalfalin bihi asagaba fi shahaadati markhaatiga w mar waxay dhi hadii muqdishonirni waraaq ka soo qoro oo yidhahdo gurigaan ku yaala badax awo la ysku haysto waxaan markhaati kahay hebel inuu leeyahay ma la qabanaya qaadiga badaxawji waa ku qosleey wuxuu le war meesha ama inuu onas ka tago waa la tuuray warabada iyada ah, laakiin qola waxay leeyihin hadduusan muqdisho ka imaan karin oo xanuunsan yahay ama xiran yahay ama wax jiraan oo laba qof oo iqaa lagu kalsoon yahay ay kasoo waraaqda ka soo qoraan oo soo saxiixo ayna markhaati furaan inuu hebel saa yidhi oy waraaqda khitaasaa kusoo qaadaan qaadigana hor keenaan wax ma lagu xukumaya hawa lagu xukumaya lanna xuquuqda in la ilaaliyo sheekh intii markhaatigaas la-aantiisa guri lagu qaadan lahaa hee oo markhaatiga guriga in uu ku xiran yahay asagana ma imaan karo intaasoo sababood baa ku xirantay laakiin waxaa markhaati laga yahay hee in qoray waraaqda lagana soo qaday labadaa nin lagu kalsoon yahay cilmigoodii taqadii amaanadooda aa keeneen taswiirna maxaa layaha ma jirto qaadiga waa fiiri lagu ridaa xukunkeyga gurigana waa lagaa xukumahaya orska tag baa lagu leeyahay ciddii rabtay guriga inay bilaash ku qaadato ila ninka waa xirna ama waxbaa jiray waa lagu kala tegaya ama meeshaan hadduu yimaado waa la dilahayaa weeye foon bayty five baa ka shaqaynaysa xabad baa lagu dhufanaya xaggaas markhaati ka soo furahayaa marka xuquuqda meelo badan baan u maraynaa sheekh si wax loogu xukumo wey hay kamaa laa yucmalu fi shahaadati saasay dhahay iyagu taas isaga qiyaas qaata waxay dhaheen sida aan shahaado loogu qaban karin waraaq la soo qoray khabarkana waraaq la soo qoray xadiis ku sugmayno warkoodana saxiix maaha wahada kayru saxiix shiraas waa runtiis lianna alakhbaara akhbaarta iyo axaadiistu mabnaaha waxay ku dhisan tahay oo ku socota waxa weeye calaa xusni danni xusni danni iyo dadka inay muslimiin yihiin oo nin iqa nin iqa waraaq usoo qoray bay ku socota saasaan wax ku warinayna waa lagu camal falaya ama maxaa la yidhaahdaa shahaadada xuquuq bay ku dhisan tahay taxqiiq bayna u baahan tahay in la isbaarbaaro hada bilahi towfiiq sal lla waslam ala nabiyina mxamed wala alihi wasaxbi ajmaciin